taksiirin wa jarin shabiihu bizaa'id ruba xarfu taksiirin ad leedaha markaas tii shalana misaalkii ma ruba xarfu taqliilin aanid ah, hadda macnahan icraabayna ruba xarfu taksiirin wa jarin shabiihun bizaa'idi aan leenahay rajulin mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun muqadaraة calى aakiri manaca min duhuuri ishtiqaal maxali bxarakati xarfi اljari shabiih bizaa'id bakiilin صifaة rajul bاctibaari lafdi wa صifaة اmajruuri majruur wa calaamaة jari kasraة daahiraة fi aakiri laqiitu ficlu wa faacilu wlhaa damiir mutasilu mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maxali naصb wاljumlaةu min alficli oo laqiya ah iyo wlfaacila oo tada iyo wlmafcuuli oo haada ah fii maxali rafcin khabaru mubtadai oo ah rajul wraabidu baynahumaa adamiiru fii laqituhu haadaas ku jirtaa raabidkii wlbaa ba wey xuruufu lkhafdigii baa ka mida ba'da macaanideedu waa badanta macaani aad u badan ay ku timaadaa ilaa afar iyo toban macne ayaa ku sugan muqni labiibka ibnu hishaam ashmuunina شhan iyo toban uba gaarsiiyey saddex un baan uga gaabsanaynaa hadda maadaama aan bilow joogno saddexaan uga gaabsanaynaa midka koobaad waa macnaha uu noo sheegay shiiqu walbaa u wa min macaaniihaa baaba macaanideeda waxaa ka mida atacdiyatu gudbid ah, tacdiye naxw marartu waxaan soo maray bilwaadi waadigii marartu ficlun wa faacilun marar ficlu maadin mabniyu calaa sukuuni liitisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alraab ficil maadi waa mabni maxalkana ixraab kuma laha ilaa marar gaara maahane oon insha allah waqtigeeda sheegi doono fatxana lagu bineeyaa sida badan ilaa marar uu ka baxoo sabab ka saarta la hela mooye wa taa damiiru mutaصilu mabniin calىa damiir fii maxali rafcin faacil taadu waa damiir damiirna waa mabni laakiin haddee ism ixaabu leeyaho maxalkaan ka rafcina ilaa waa faacile faacilna waa la rafciyaae bilwaadi albaa xarfu jarin mabniyun cala kasri lahi maal lah min araab xaraf icraab male waa mabni xarf badaan marka marka kaadlayna waxaan leenahay albaa xarfu jarin mabniyun cala alkasri xaraka saaraan ku binaynayna laa maxal lah min araab alwaadi ismun majhuuru bilbaai wa calaamatun jarihi kasratu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuriha asiqa waa ku qadaraynaa kasradii maxaa yeelay ya-a u dambaydo xarfu cilaa marka hadda waa ka muujin karnaa marartu bilwaadiyi laakiin culaysaa ku jira iqalaa ku jira carabigana iqalka oo laga ilaaliya marka waa ku qadaraya jaaru majruurka waxaan ku tacalujaynaa marartu mara ficilkaas ah aljaaru walmajruuru mutacaliqun bimarartu halkaasaan ku tacalujayna weliba ficilka wey waxaa lagu tacalujina hadda waxaa leenaha alwaadu waa isim maxaa yeelay xaraf wax hoos dhigaa galoo ba'da ah alna waa ku jirtaa tacadiyayna faa'iidayda ba'daan tacadigu waxay tahay macnaha ficilka in isimka ka dambeeyo la gaadhsiiyo xuruuf badana tacadi faa'iidaydood taadu ahayn waxaa la yidhi tacadigaa laba loo qaybiyaa mid caam ah iyo mid khaasa ah. midka caamkaa tacadiga caamkaa waxaa la idhahdaa iisaalu macna caamilka macnihiisa in la gaadhsiiyo ilى اmajhuuli saasaa la yidhahda isaaru macna اcaamil macnihii caamilka waa in la gaarsiiyo ilى اlmajhuuli isimka lahoos dhigay hadda fiiri mara ficilka ah macnihiisa aan waxaan gaarsiinaynaa isimka lahoos dhigo alwaadi maxaan leenaha marartu waxaan soo maray bilwaadiyaan soo maray soo maridiiyaan in la gaarsiiyo caamilka macnihiisa ilalmajhuuri midka la hoos dhigay ah, sidaasaa waxaa la ihahdaa tacadi tacadiyaa la ihahdaa isaalu macna acaamili ila almajruuri sidaasaa la ihahda tacadigaas waa tacadiga caamka oo xuruuf kasta oo ficilku ku tacadiyo ay faa'iidaydo laakiin waxaa jira li tacadi khaas ah tacadi khaas ah oo ay faa'iidaydo ba'du tacadi khaasaa jira le oo bacdu ay faa'iidaydo oo muxuu yahay tacadiga khaaskaa waxaa la yidhahdaa tacadiga khaaskaa oo ay bacdu iyadu keligeed faa'iidaydo tasyiiru faacili mafcuulan tasyiiru faacili mafcuulan faacilkiiay mafcuul ka dhigtaa le tasyiiru faacili mafcuulan faacilkii ay mafcuul aacilkii waay ka yeeleen mafcuul dahab اllahu binuurihim iiri dahab اllahu alla la tegey binuurihim dahab اllaahu alla la tegey binuurihim kaana aslu kalaam asalka kalaam wuxuu ahayaa la yidhi marka ixraabta la fiiriyo dahaba nuuruhum nuurkoodiyaa tegey nuurku wuxuu ahaa faacil bacdaana mafcuul u bedeshay mafcuulay ka dhigtay markaasaa la dahab allaahu alla la tegey binuurihi nuurkoodii alla ka qaaday mafcuulaa laga dhigay marka bacdaana macnahaas keentay marka waa tafsiiru faacili mafcuula bacda macaanida ay faa'iidaydo tacdiya ka mid ah macnaha labaad oy faa'iidaydaa waa alisticaana kaalmaysi alisticaanatu kaalmaysi macnaha labaad oo ay faa'iidaydo bacdu waa alisticaanatu kaalmaysi wahiya daakilatu calaa aalati اlficli bacda isticaanada faa'iideyda waa midda gasha aaladda ficilka lagu samayna ficilka markaad samaynaydo aalad ama qalabaad ku samaynaydo aaladda aad ficilka ku samaynaydo bacda gashaa waxaa la yidhaahdaa isticaanay faa'iideyda isticaanay faa'iideyda sidaasaa la yidhaahdaa bacda isticaanada faa'iideyda hiya daakilatu calaa aalati اlficli waa midda gasha aaladda ficilka lagu samayna haddaad aragto ba' gashay aaladdii ficilka lagu samaynaayey waxaad leedahay waxay faa'iidayne isticaana katabtu bilqalami katabtu waan qoray bilqalami qalamkiiaan ku qoray fiiri qoraalka maxaad ku samayde qalamkaad ku samayday adoon qalam haysan wax ma qori karti ficilkan oo qoraalka ah, maxaad ku samayday aaladdan ku samayde waa maxay qalam marka ba'da ku jirta maxaad leedahay isticaana maxaa yeele qoraalkan yaa u kaalmaysatay waxaad u kaalmaysatay qalamka marka waxay ku tusee ba'daanu wax lahaa isticaana qoraalka waxaad u kaalmaysatay qalamka marka ba'da gasha aaladda ficilka lagu sameeyey ba'daas waxay faa'iideydaa alisticaana kaalmaysa katabtu waan qoray bilqalami qalamkiiyaan ku qoray katabtu ficlu wa faacilu bilqalami albaa xarفu jarin mabniy calى اkasri laa maal lah min اraab laa maal lah min اعraab alqalmi sm majruur biاlbaai وacalaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة fii akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bikataba ficilka ku tacaluji mutacaliqanina waad dhigi kartaa bikataba bikataba macnaha saddexaad waxaan ka dhigaynaa ilsaaq ilsaan waa hamso iyo laam saad alifaa ku taagan qaafa u dambeeya ilsaan waa isku dhejin ilsaan laba shay la isku dhejinayo ilsaan ilsaaqay faa'iidaydaa bal waxaa laidhi macnahaas waa macnaha ugu asalsan oy tusto ilsaaq oo marna faaruqina laidhi bacda macnahaas weligiisba ma faaruqaa laidhi waa macnaheeda asalka u ah ilsaaq ilsaaqana sidaa darteed culmada gobol asagayba ku gaabsadaan macno kaleba uma sheegaan waxay idhahdaan bacdu ilsaaqay faa'iidayda alsaqa waa ku dhejiyey wey ilsaaqan ku dhejin ilsaaqana labaa loo qaybiya xaqiiqi iyo majaasi xaqiiqigii amsaktu waan qabtay bizaydin amsaktu waan qabtay waa ku dhegey bizaydin zaydan qabtay fiiri amsaktu waan qabtay bizaydin hadda jirkaaga iyo jirkiisa isku dhejiday sooma saasaad u qabat ilsaaq waa saas ilsaaq waa saas amsaktu bizaydin amsaktu ficlu wa faacilu amsak ficlu maadin mabniyu calى sukuni litisaali bdamiir rafci mutaxarik laa maxal lo min اlraab wataal damiir mutaصil mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil bizaydin albaa xarfu jarin mabniyu calى اkasri laa maxal lo min اlraab zaydin ismu majhuur bilba وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة fi akiri aljaaru wاlmajhuur mutacaliqaani bamsaka jirkiisa haddaad ku dhegto waa xaqiiqi hadaad tidhaahdo fiiri marartu waxaan soo maray bizaydinaan soo maray marartu bizaydinaan soo maray socodkaagi iyo zaydaad isku dhejinay waa ilsaaq kaasoo kale majaasiyaa la yidhaha maxaa yeele ma adan dul marin miyaad soo jiirta korkiisa imaad soo marta maya waa soo ag marta isagoo meel jooga asaabta asalaamu alaykum bal warsay saabta waa ka soo guday waa soo agma marka kaasoo kalena majaasiya la idhaha xaqiiqa ahaan iskuguma dhegana jirkiisa iyo jirkeenu jirkiisa iyo jirkaagu xaqiiq ahaan iskuma taaban kaasna majaasiya la yidhahdaa waxaad isku dhajinaydaa maritaankaagii iyo zayd marka waa majaasi marartu bizaydin marka ba'da saddex macnay faa'iidaydaa tacdiya isticaana ilsaaq saddexdaasaan ku gaabsayna hadde waa saddexdan ku gaabsanaye ba macneed ka badan intaas ba macnaheed ka badan intaas walkaafu kaafti wey xuruufulkhafdiga waxaa ka mid ah kaaf xuruufulkhafdiga waxaa ka mid ah kaaf kaaf ayaa ka mid ah kaafta macaani shanahay tustaa sida muqniga ibnu qudaama ku sugan shan macnay tustaa waxaan qaadanaynaa macaanidaas macaanidaas laba ka mid ah waxaan qaadaynaa laba ama saddexaan ku soconay saddexaan qaadana saddex saddexaan ku wadnay saddexaan qaadana macaanidaas saddex ka mid ah aan qaadanayna macnaha ugu caansan oo ugu bidhaanta dheer oo lagu yaqaan kaaf waa tashbiih waana midda uu sheikhu noo sheegay wa min macaaniihaa kaafta macaanideeda waxaa ka mida atashbiihu isku ekaysiin laba shayaa la isku ekaysiina atashbiihu isku ekaysiin waa macnaha ugu caansan oo lagu yaqaan kaafta inay tusto atashbiih isku ekaysiin naxwi tusaale leylaa gabadha layla la yidhaah kalbadri dayaxay la mid tahay laylaa gabadha layla la yidhaah kalbadri dayaxay la mid tahay dayaxay la mid tahay icraab laylaa mubtadaun marfuucu biاlibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuuriha adtacadud waa ism maqsuur ah alifaa u dambeeya waa lagu qadara mubtada waa marfuuc waa rafcisan yahay kama muuqan karo marka icraabka ila isimkiiya maqsuur ah alifaa u dambeeya arif alifna xaraka ma korto waa lagu qadara marka damadii leelahay mubtada marfuuq bilibtidaai wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadud kalbadri alkaafu xarfu waxaa tira alkaafu xarfu tashbiihi wa jari laba laba isku daba dhig laba isku daba dhigoo macnaheedu wax ka sheeg waxaad tidhahdaa alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin alb mabniin cala maxalo min raab xaraf waa iska mabnisagu xarakadii saarana waa bineeya mabniin cala laa maxalo min alexraab albadri ismu majruuru bilkaafi wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biqabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inatun dhehe waa gabare waxaan rabaa mubtadaha iyo qabarka in isku kaa mudaabaqeeyaan leylaas oo muanas maahan qabarka aad soo qadarayda muanas ka dhig kaa'inatun tashbiih ayaa meeshii ku jira fiiri hadda albadlu inay isimtaa waa noo cad maxaa yaele xaraf min xuruuf اlqafdiga ku jiro kaas awna way ku jirtaa kasrana waa saaranta maxay faa'iday kaabtaanu tashbiih tashbiih horta xaa la yidhaha luqatan xaa la yidhaha tashbiih waxaa la yidhaha mushaarakatu amrin liamrin fi lmacnaa waa in laba arin macno isla wadaagaan mushaarakatu amrin liamrin fi lmacnaa waxaa la yidhaha tashbiih mushaarakatu amrin waa in arin la wadaagaan liamrin arin kale fi lmacnaa xagga macnaha hadda waxa wax isla wadaagaa waa leyla iyo dayax oo maxaa ka dhaxeeya waxay isla wadaagayaan aljamaal wاlxusn quruxday isla wadaagaan aljamaal wاlxusn quruxday isla wadaagayaan marka tashbiih waa saas macnihiisu xagga luqada maxaa la yidhaahdaa mushaarakatu amrin liamrin fi اlmacnaa isilaax ahaan maxaa la yidhahda tashbiih isilaax ahaan ilxaaqu naaqisin fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa maxaa la yidhaahdaa tashbiih xagga istilaaxa ilxaaqu naaqisin mid naaqisa waa in laga dabageeyo la haleeshiiyo fi sharafi sharafta naaqis ku ah ow fi lkhisati ama xagga liidnaanta ku naaqis ku ah bikaamilin mid ku dhammaystiran fiihimaa labadiiba saasaa la yidhahdaa tashbiih isilaax maxaa la yidhaahdaa ilxaaqu naaqisin mid naaqisa waa in laga dabageeyo halkuu naaqis ku yahay fi sharafi ow fi lkhisati xagga sharafta uu naaqis ku yaho sharaftiisaa naaqis amase xagga n liidnaanta ayaa ku yahay sa u aada uma liid liidnaanta ayaa naaqis ku ahoo isaga liidnaanta ku jirta ma badna soo ma jeedin ilxaaqu naaqisin fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa mid sharafta kaamil ku ah alla haleeshiina ama liidnaantii hoosaynta kaamil ku ah isilaaxana waa kaasaa ilxaaqu naaqisin binaaqisin fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa waxaa la rabaa marka laba labu noqdaa marka sida muuqata isilaaxa ka muuqata shay naaqis ku ah sharafta waaa la haleeshiina mid kaamil ku asharaf ah aa la haleeshiina miaalkeedu waa layla kalbadr ir hadda sharafta laga hadlaa waa jamaalka iyo quruxda dayaxa iyo layla layla aan naaqisa oo kuma qurux dhamma dayax naaqisay ku kuma qurux dhamma markaasaa waxaa la rabaa in la haleeshiyo laga dabageeyo markaasaa laleeyaha layla kalbadriy lamid ah. sharafta marka quruxda la fiiriyo sharafta hadda laga hadla waa quruxda maalan sharaftu mar quruxay noqon mar geesinimay noqon mar deeqsinimay noqon mar sharaftu waa badantee mogta hadda waa quruxda quruxda naaqisay ku tahay leyla waxaa ka qurux badan dayax dayaxiyaa laga dabageyna marka markaasaa la leyla kalbadriy lamid haye taas waa ilxaaqu naaqisin fi sharaf aw fi lkisatina shay oo naaqis ku ah shay naaqis ku ah waxa weeyaan xagga liidnaanta isagu ma liidnaan badna waa laga liidnaan badan yahy aan mid ka liidnaan badan laga dabageyna alale kaasuu lamidi liidnaanta loo badina wa loo siyaadina kaas asagu liidnaanta naaqisu ku yahy waa laga daranya kii ka liidtay aa laleeyahay asagu lamidi tusaale waxaa laleeyahay zaydun kalximaari zayd a casharkii la fahamsiin waayo adduunka inta joogto dameerka u fahmo xumaayo xataa gaariga ka wareeg ma gartale isaga inaan ka degto gaariga hadduu laamiga ku istaago haddaad hon yeerda kaa tegima war dameer iga wareeg ma yaqaan waa inaan ka degto aad ulaydoo ka wado meesha fahmo ma laha le isaga zayd marka heerkaas ma gaarsiisay mog xagga fahmo xumada zayd ma heerkaas gaarsiisay ma gaarsiisna xoogaa isaga naaqisu ku yahay xagga fahmxumada laakiin dameer ma gaarsiisna dameerkaa laga dabageyna markaasaa l zaydun kal ximaariyu lami xagga fahmxumada agga balaad balaadaa la yidhahda carabiga xagga balaadada dameeru la mid yahay hmm. marka istilaaxa waa sidaas waa shay naaqis ah in mid kaamila laga dabageeyo marka wuxuu naaqis ku yahy marna sharaftu naaqis ku yahay marna liidnaanta iyo kisada arkaanu leeyaha l tashbiih arkaanu leeyaha tashbiih wax waa la iska xifdiya ajrumigii iigu horreeya on akriyo aan arkaantaan sheegay arkaantaanaan u akriyo wakti ay dhici karto shan iyo labaatan sano ka hor inay marka markaan akrinay ajrumigii dhammaynay iyo inaan hadda dhex marayna xataa markaa dhaqaan waxaa yimaadeen niman waxbarasho bixina oo soodaniyiina marka markaasi waxay yidhaahdeen imtixaana la qaada markaas imtixaanka waxay ka dhigeen arkaanu tashbiih wiilkaana ajruuyi kuso akrisa waa xifdisay ha kawaaki ma gaarin laakiin ajruuy haddaba ka inaan dhamayno shakiya iga jiro imtixaankii boqolkii boqolu keen arkaanu tashbiih sideedii u qoray sideedii lama xifdiyey khalaas jaamacaddii ku hela waaba tegey jaamacaddii joogay marka waxa weeyaan cayaar ma wax waa la iska xifdiya waa la xifdiya adiga cilmiga waxaad xifdidaad ku leedahay soo ma jeed soo ordaa iyo warshiid arkaanu tashbiih maaloodaaan akristaan waa jaamacad ku helay hadda jaamiciyaa noqday waa baxanu nabad allah ku yeelo nabad allah ku yeelo ah. ina waxaa shay waa ku baahsan marka marka waxa weeye weligaa cilmi adiga waxaad ku leedahay intaad xifdido ah. hadda adoo masale masale xalal la akriyo waxaan waa xalaal waxaan waa xaraam alla akriyo fiiri waa xifdido dariiq adoo maraayo lagaa horrey sheekh waxaas xukunkooda iga horre waa xifsan soo maa waa saas waa ku nacfiday soo ma ajaraad hesha qofkiina waa badbaadey laakiin kitaabkaad ka taqaan korkama taqaan waa isoo marta kitaabkia iga maan alla kitaabkaa dalila waa ka fiirin ah, cilmi waa intaad kuu xifdo ah, intaad xifdaad ku leeda cilmi wa arkaanu tashbiih arkaantiisu waa meeqa khamsatun ah, shan waay arkaanu tashbiih khamsa afarna waa laga dhigaa shan arkaanu tashbiih an farahana legi mushabbih waa isim faacil mushabbih waa midka wax isku ekaysiinayo waa qofka hadlaayo misaalka ku dhawaaqay mushabbih mushabbahu bihi waxa maya mushabbahu horta horumari mushabbahu waa midka naaqiska mushabbahu bihi waa midka kaamilka adaatu tashbiih waa kelimada wax layskula shabaho sida kaartan oo kale wejhu shaba waa meesha iskaga eg yihiin hantaas w hantaas wey mushabihun bada hoosdhig waa qofka dhawaaqayo oo misaalka ku dhawaaqayo oona hebel hebelu lamid yihi mushabih aa la idhaha laba shay isku ekaysiina mushabahun waa ka naaqiska hadda layla kalbadri waa kee laylo wey quruxdii dayax waa ka naaqisantahay sooma zaydun kalximaari waa ka midka naaqiskaa waa zayd midaa fiil waa ximaarka liidnaana meesha lagu tartama fahma xumaa lagu tartama zayd iyo dameer yaa dheereeya ya fahma xumada yaa ku dheereeya ximaarkaa ku dheereeya haddii maskaxdaada yay soogin waxaa la rabaa yaa fahma xagga fahma darada yaa siyaado wata dabeerkaa wad marka yaa yaree yaa naaqisa marka fahm xumada marka lagu tartamo yaa naaqis noqona sayda noqona sayda naaqis noqona isagu fahmadiisu xoogaa waa roontay eber ma waxaa kalaba boqol kiiba boqol ka gaari fahm xumada dameerku marka waxaa naaqisa zayd markii fahm xumo lagu tartamo marka kaasaa waxa la idhaha mushabah midka naaqiska hadda dii la idhaha geesnima lagu tartama libaax iyo ninaa la farfarsiina zaydun kalasad yaa naaqisa geesinimada xaggeeda zaydaa naaqisa mar walba shayga lagu tartama midka yaraan leena waa naaqis marka midka naaqiska waxa la dhaha mushabbahun ba'da la kordhiga mushabbah waa midka la shabahayo cid kalaa lagu shabahaya mushabbahu bihi waa midka kaamilka ah layla kalbadri yaa quruxda kaamil ku ah bader zaydun kalximaari fahmi xumada yaa kaamila dameerka midka kaamilkaa waxaa lena mushabahu bihi saasaan leena haye adaatu tashbiih adaatu tashbiih aaladda laiskula shabaha waa kaafta markaan hadde kaafta wey xarafka kelimadda wax laiskula shabaha waa kaafta adaatu tashbiih maxaa shan ku ah wejhu shabah meeshay iskaga eg yihiin wejhu shabah wejhu shabah meeshay iskaga eg yihiin calaaqana waa la yidhahdaa calaaqo aa la yidhahda weliba naxwada iyo marka joogo usuul fiqiga waxaa la yidhaha calaaqo xiriirka ka dhexeeya wa calaaqa waa xiriirka ka dhexeeya zayd iyo dameerka xaa ka dhexeeya balaada fahma xumada zaydun kalasadi maxaa ka dhexeeya shajaacada geesnimada layla kalbati maxaa ka dhexeeya aljamaal quruxda marka waxa ka dhexeeya calaaqana waa la yidhahdaa wejhu shaba meesha iskaga egyihiin waa la yidhahda wejhu shaba arkaanu tashbiih kam hamsa mushabbih mushabbah mushabbahu bihi adaatu tashbiih wejhu shabah khalaas hadda marka fiiri layla kalbadri noo soo qabo layla horta qofka ku dhawaaqa waa mushabbih qofka ku dhawaaqa waa maxay mushabbih layla waa mushabbah kaaftuna adaatu tashbiih bedriguna mushabahu bihi meesha iskaga egyihiinna wejhu shabx ama calaaqa arkaanta marka afar haddii laga dhigo waxaa laga reebaa mushabih qofka hadlayaa laga reeba mushabih kaasaa laga reeba kaasa afarta kale la sheega kaabtu macnaha koobaaday faa'iidayda maxay noqotay tashbiih waxaan halkaas ku daraynaa kelmadaha tashbiiha faa'iideeya adaatu tashbiih waa afar adaatu tashbiih waa imisa arbaca alkaafu kaana milu naxw waa laba xaraf iyo laba isim adaatu tashbiih waa afar aaladda wax layskula shabaha waa imisa afar waa alkaafu kaana milu naxw waa afartaas afartaas wey afartaas wey waa kaafta kaana milu iyo naxw mil iyo naw labadeedu waa laba ism waxbaa la iskula shabaha waxaa laleeyahay zaydun naxwu camri i waa laskula shabaha waa laiskula shabaha zaydun milu caliyin aa laleeyahy waa laiskula shabaha labadan waa laba ism kaafta iyo kaanana waa laba xaraf kaana hadde xurufta ilma iyo khawaadeeda ka mid kaafta macnaheedii koobaad waa ka gudubnay tashbiih luqatan waisطilaaxan wa arkaanan wadawaatan kulli waa ka gudub adaa laga raba beri tashbiih luqatan xaa la yidhaha wasilaaxan xaa la yidhaha arkaanu tashbiih sheeg adawaatu tashbiih sheeg misaalkii tashbiih sheeg kulli adaa laga raba insha allah macnaha labaad oo k ay faaoo oo ay faa'iideyda kaafto waa atacliil cilayn in wax lagu cileeyo tacliil tacliil wadkuruuhu kamaa hadaakum wdkuruuhu allah xusa kamaa hadaakum liأjli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilahay xusa wdkuruuhu kamaa hadaakum wdkuruuhu kamaa hadaakum ay liأjli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay xusa wdkuruuhu kamaa hadaakum waxay faa'iideyday kaaftaas waa tacliil cilayn macnaha saddexaad ziyaaday ku timaadaa ziyaada iyadoo zaa'ida ayadoo zaa'ida waxaa loola jeedaa macnahan asalkaa faa'iideyme tashbiihna faa'iideyme tacliilna faa'iideyme ayadoo macaanidan asalkaa wadan imaana ziyaada laakiin qur-aanka markay ku jirto dhihi mayno ziyaado maxaan leenahay tawkiid ayadoo tawkiid ama silo waxaan leenahay silo wey ama tawkiid laysa ka milihi shayun ir laysa ka milihi allo oo kale shay-un shayna ma aha ilaahay shay shabaha ma jiro ilaahi weyna makhluuqiisa ma shaba laysa ka milihi shay-un hadda kaaftan haddaad tashbiih ka dhigto waxaa soo baxaa dalaal iyo baadi waxay noqonay maxay tana laysa ka milihi allaah midka lamidkaa mid lamiduhu ma jiro maxaad sugtay mid alla lamida waa bail cad waa kufr iyo gaalnimo ilahay in addoommada lagu shabaa waa gaalnimo haddaad tiraa kaasbaanu tashbiihay faa'iidayne maxay noqon macnuhu laysa ka milihi alle midka lamidka ah mid la sii miduhu ma jiro mid lamida ah inta sugtay aad leedahay kaas wax lamida ah lama arko ebered kaano maxaad leedahay marka kaabtan tawkiiday faa'idaynay carabiga marku jirtana zaa'iddaa la yidhahda waxay leedahay laysa ka milihi alle oo kale alle oo kale shay-un shay uh ma jiro war ilaah wax shabaha ma jiraan shay-on waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum makhluuqoo dhan ha kala qaadin war ilaah wax shabaha maba jiraan saasaan canuu noqonaa sidaasaana raba kaatiina saddexdii macnaa waa u sheegno waa ka gudbaynaa walaamu laamtii laamta aaday u macno badanta laamtu aad ayay u macno badanta bal waxaa la yidhi xuruufta xuruufuljarka ah waa xarafka ugu macnaha badan aimada gobol waxay yidhahdeen labaatan iyo laba macnay ku timaada ka war labaatan iyo laba labaatan iyo laba macno ay culummada gobol u sheegeen marka aaday u macno badanta laakiin anaga saddexaan ka qaadayna saddexdaana kitaabka inoogu taal taqdiir uma ban ah, saddexdaa asagaaba sheegay maxamed muxidiin cabdulxamiid walaamu waa laamtii wahiya waxaa tiraa walaamu waa laamtii wa min macaaniiha laamta macaanideeda waxaa ka mida almilku milki naxw almaalu maalku limuxamedin u sugnaaday isagaa milkiyo iskale almaalu maalku limxamedin u sugnaaday almaalu mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii aakhirihi mubtada waa la bixiya limuxamedin allaamu xarfu jarin xaraf wa iska mabni soo maa allaamu xarfu jarin mabniyun cala alkasri laa maxala min alcraab muxamedin ismu majruurun bilaami wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aakhirihi الjاaر والmjrوuر متacalqaani بkhabri مaحduuفi وujuba تqdiirhu kاn waa abarki laamta hadda mxamed ku jirtaa milkiya faa'idaynaya maalka asagaa milkiye wy calaamada lagu yaqaana maxay tahay laamta milki markay faa'idaynayda maxaa daabit u ah daabitkeedu muxuu yahay daabitka lagu yaqaana muxuu yahay waxay leedahay an taqaca bayna daatayni wa takunu an taqaca bayna daatayni wa takuuna daakilatan calىa man yamliku saad ku oqoone laamta milkiga faa'iidaynayda waxay leedahay an taqaca bayna daatayni laba daato waa inay udhaxayda wa takuuna daakhilatan calىa man yamliku waana inay gashaa wax wax milki kara laba daatay udhaxaydaa waxayna gelaydaa daato wax milki karta hadda fiiri maalku waa daato sooma waa daato lacag hadday ta waa la taba kara geel waa la taba kara gaari waa la taba kara guri waa la taba kara waa wax daata leh maalku ko muxamedna waa qof daatada la taba karo marka laamti labadaasay udhaxayda almaal iyo muxameda udhaxayda iyay gashay muxameday gashay ee muamed wa waa milki kara waa qof caqliga soomaa khalaas laamtaasa meel alla meeshaad ku aragto waa le milkii faa'iidayda qaacidadaa fadfiirsaya daabidkaas daabidkeedu waa maxe an taqaca bayna daatayni waa inay dhacdo laba daata dhexdood wa takuuna daakilatan calىa man ymliku waana inay noqoto mid gashay mid wax milki kara khalaas macnaha labaad wاlاktisaasu la gaar noqosho wاlاkhtisaasu la gaar noqosho naxو albaabu albaabkan lidaari guriga u sugnaado albaabu albaabkaanu lidaari guriga usugnaaday gurigaana iskale albaabkaanu ir albaabu mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fi akhirihi lidaari allaamu xarfu jarin mabniyun cala alkasri laa maxalala min alexraab xaraf iska waa mabni wixii saaran ku bireen waa mabni maxalkan exraabkumale addaari aa soo hartay ism majruur bilaami وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuba taqdiiruhu kaa'inu waa khabarkii albaab hadda fiiri maxaa lagu yaqaanaa laamta ikhtisaaska faa'iidaynayda daabidkeediyaa la rabaa maxaa daabid u ah waxaad leedahay an taqaca bayna daatayni an taqaca bayna daatayni laba daato dhexdood waa inay dhacdaa watakuna daakilatan calىa maa laa ymliku waana inay gashaa daate aan wax milki karin an taqaca bayna daatayni laba daato dhexeed waa inay dhacdaan an taqaca bayna daatayni wa takuna daakilatan waxayna noqonaydaa mid gashaa calىa maa laa ymliku waxaan waxba milki karin hadda fiiri misaalkan albaabu baabku daato soo ma laha haye daarta guriguna sow daata maaha laamtaana udhaxayda lidaari laba daatay udhaxayda daatada ay gashay fiili daar wey gurig wax ma milki kara anaa iskale ma dhihi kara inta maxkamad yimaado caqliba male wax ma milkiyo guri laamta laba daato udhaxayda gashayna daato aan wax milki karin maxay faa'iidaydaa ikhtisaas la gaar noqosho aa la idhaha ikhtisaas la gaar noqosho sidaasaa la yidhahda macnaha saddexaad macnaha saddexaad ee waxaa la mida ah, walxasiiru lilmasjidi waa la waxay la tahay albaabu lidaadi waxaad tidhi alxasiiru gobashu lilmasjidi masjidka usugnaada alxasiiru gobasha lilmasjidi usugnaada waa la waxba ugama dugnaa maxaa yeelay lilmasjidi laamta ku jirtaa laba daatay udhaxayda xasiir gobashu waa daato masjidkuna waa daat waxayna gashay laamtii daat aan waxba milki karin masjidka waxba milki kara waba milki karo caqliba male ah. marka maxay faaideen laamtaasu ikhtisaas macnaheedu waa maxay gogoshaan masjidkaa la gaar guriga ma dhigan karti saasay gaar u tahay albaabkan gurigaanu gaar u yahay waa saas gurigaanu gaar u yahay saasaa loola jeedaa ikhtisaas icraabtana adaa laga rabaa albaabu lidaari haddaan ku ixraabay alxasiru limasjid adaan kaa rabay wاlاstixqaaqu macnihii saddexaad oo laamtu faa'idaynayday istixqaaq waa mudasho istixqaaq waa mudasho istixqaaq naxwu alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alxamdu mahad lilaahi allah u sugnaaday alxamdu mubtada marfuuc bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi lilaahi allaamu xarfu jari mabniyu calى اlkasri laa maxala lahu min alxraam allahi ismu majruuru bilaami wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuban taqdiruhu kaa'inu laamtan ku jirta lilaahi waxay faa'iidaynaya istixqaaq alla mudan weeye mahad maxaa lagu yaqaan laamta faa'iidaynayda istixqaaqa maxaa lagu yaqaan waxaad leedahay waxaa lagu yaqaanaa hiy alwaaqicatu bayna macnan wa daati hiy alwaaqicatu bayna macnan wa daatin fiiri waa laamta dhacda macno iyo daata intii udhaxayda hadda fiiri laamta alxamdu waa macne ammaan wanaagsanata mahad dhammaanteedata waa macne lilaah allahna waa daat laamtu waxay udhaxayda marka macno iyo daato khalaas marba hadday macno iyo daato udhaxayda maxay faa'iidaydaa istixqaaq allaa mudan weeye mahad ammaan wanaagsan oo dhan allaa mudan maxaa la yidhaha laamta faa'iidayda istixqaaqa hiya alwaaqicatu bayna macnan wa daatin wa min xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigta waxaa ka mid ah xuruufu اlqasami dhaarta xuruufteeda ayaa ka mid a xuruufta dhaartaa ka mid a xuruufta dhaartaa ka mid a والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد